dhegeystayaal idilkiinba meelo joogtaan si walba adina maqlaysaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa ah barqanimo sabtiya taharada waxay ku aaseysan tahay afarta bisha maaris sanadda labakundexabaatan khudbadaad gaal maqli doontaan waxaa ka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh oo sheegay in markaa jubbaland iyo koonfur galbeed si degdega looga bilaabi doono wejiga laba dagaalka dhanka al-shabaab waad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan madaxweynaha oo sidoo kale ka hadlay dad uu sheegay marka iyadoo xukuumadda lagu matalo in markaa ay durbabo bilaabeen inay markaa hadallo ka dhan oo xanaf leh xukuumaddu ay markaa ku qabtaan dalalka deriskale ah shirar waad degeysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan muxuu yahay qorshaha guddiyada labada aqal ay u saareen wax kabeddelka arrimaha dastuurka iyana waad maqli doontaan ruushkana weli wuxuu isku dayayaa inuu la wareego magaalada bakhmuud oo dagaalo xoogan ay ka socdaan qodobadaasi kuwa nugu soo korra ayaad degeysan doontaan u diyaar garooba ogaal umada umada huriyo

heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiigooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro sideen wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhaca qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagelana dhegeystayaal aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaa ku joogay eh, safaro shaqo qeybo kamid a ah jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxa uu ka hadlay arrimo badan oo khuseeya dagaalka ka dhanka al-shabaab xaalada guud ee dalka iyo arrimo ku aadan dad uu sheegay markaa inay yihiin xubno siyaasiyiin ah ama qaar ka mida ah dad lagu matalo ee xukuumadda iyo golayaasha dowladda uu tilmaamay in dalalka deriska ah ay ku qabtaan shirarka dhana xukuumadda taasi uu sheegay inaysan marnaba xal u ahayn dowladnimada iyo horsocodka soomaaliya xalka keliyana uu yahay in dadka soomaaliyeed markaa ay taageeraan dowladnimada si loo ambaqaado qorshayaasha xukuumadda iyo arrimaha hortabinta u leh madaxweyne xasan waxa uu sheegay in dhowaan la bilaabi doono gulufka dhan shabaab lagana bilaabi doono qeybo kamid a ah deegaanada jubbaland iyo koonfur galbeed waa kan arrimo badan ka hadlay talada markaan ku soo noqonnoo nimiday shan iyo tobankii meey waa tashannay waxaan go'aansannay mushaakiraadka soomaaliya allaa waa badan yihiin haddii la tiximaaga-ahi waa wax aad iyo aada u tiro badan labay u qaybsamaan mushkiladahaasi kuwo haddii aad xalliso ood xoog iyo caqli iyo xoolo geliso ayagaa kaa xallismay markay ugu fiicnaadaan ayagaa kaa xalismay hal mushkiladaa yaa meel kaa kortay midda labaad kuxiji midda saddexaad kuxiji liiska dheer daba kac waay qaar waa noocaas waxaa jiro qaybta labaad oo mushkiladaha oo ah haddaad xaliso mid kuwo badan oo kale ayaa xalismaya adoon adiguba aadan xalin middaa aad xallida awgeed ayaa kuwo badan oo kale ay u xalismayaan annagu waxaan door bidnay marka inaan isku mashquulinno kuwa haddii aan xallinno mushkiladaha badan oo kaleo hareerayaalla ay xallismayaan oo ay ugu horrayso amniga xoraynta dalka waad garanaysaan dadka soomaaliyeed ku dhow boqolkiiba toddobaatan waxay ku nool yihiin miyiga waayihii lasoo dhaafana miyigeennu siduu ahaa waad garanaysaan iyo cidda joogta iyo cidda ka talinaysa marka inaan dadka aan ka dulqaadno wahmiga iyo cajaska iyo xumaanta khayr allaha siiya shiikheenna maanta halkan uga hadlay sifaadka dadkan hayste han iyo tobanka sano lasoo dhaafay ajar iyo xasanaad aan lasoo soo allah ka siiye sheikha maanta meesha uga hadlay sifaadka ay leeyihiin waxa ka suurooba waxay hore usoo samayn jireen wax cusub maaha oo maanta curata ma aha waa xaajo curata amaana waa xaajo la yaqaano oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa intay noolaayeen dadka muslimiinta soo maray waa imtixaanaadka maxaa ahayd ummadaha muslimiinta ah haysta ayay ka mid yihiin waxa ka suuraaba waad aragteen dadka ay dilayaan waad aragteen taariikhdaas siirada laga soo sheekay waad ogeen haddana waad aragtaan haddana waad aragtaan dadka ay dilayaan dadka inay jamaaca jamaaca u dilayaan qof qof maba ahae jamaaca jamaaca inay u dilayaan berigaa eh, hore eh, eh, rasuulka saxaabadiisu ay joogeen waxay ahayday dadka si jamaaca wax loogu dilo ma oolin toorey fallaar waran yaa dadka lagu dilay maanta waad aragteen qarax boqol qof laba boqol saddex boqol shan boqoloo qof oo abriya ah waxay galabsadeen ana jirnaa la dilaya hal subax markaasaa haddana wuxuu leeyahay allahu akbar xag inta istaago sidaas daraaddeed ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedba maanta waxay u wada istaageen inay cadowga iska qabtaan dagaalku xeeladaysi uu leeyahay si loo galo uu leeyahay awooddaadu hadba intay la-eg tahay gaaristaadu intay la-eg tahay jahadaadu sida ay kale yihiin culaysyadoodu si u kala badan yihiin afar dowlad goboleed ayaa jamhuuriyadda koomaan laba ka mid aan dagaal ka bilownay soomaali oo dhan isugu tagtay meel fiicanuu marayaa oo ah labada kalena waa usoo soconnaa labada kalena waa usoo soconnaa waana ka socdaaba oo hadda jubbaland joognaaye dagaalku waa ka socdaa waa jira dhul badanaa muxuu ahaa yani khawaarijta ah yaa laga bixiyey oo laga riixay waana lasii daba joogaa wiilasheennu ciridda iyo cadceedda iyo roobka iyo maxaanku idhahdaa gabadanada intaba bannaanka waxay ugu taagan yihiin waa inay ummaddaa dadka horqaadan markaasaa maxaa dhacay marka nimanku waa nala dagaalamayaan markaan ciidan ahaan iyo dad ahaan iyo caqiide ahaan inaan uga adkaanayno markay xaqiiqsadeen farsamooyin kale la yimaadeen farsamooyinkaas kale waa maxay dadka inay khaldaan siday awalba u khaldeen caqiidada ay ugu khaldeen inay hadda haddana u khaldaan waxaan rabnaa marka maanta mahadda ilaahay ha ka gaarto dadka soomaaliyeed in badanoo ka mida way fahmeen waana arkeen shacabkiyaa kacay miyigiyaa laga kacay nimankiyaa la yidhi dhaafa meeshaad ka timideen aada ilaan shabaab ma aha loka maxalli ma aha ra'yigooda ra'yi oo soomaali ku kooban ma aha alqaaciday ka imaadeen ra'yi caalami ay wataan etoobiyana qarabaan kenya qarabaan jabuuti qarabaan kasii gudbaan uganda afrika laayaan kasii gudbaan caalamka yurub america iyo meel walba wadamada kaleo muslimiinta khaliijka tagaan meel walba inay qaribaan ay rabaan cid kastoo aan caqiidadaas eh, mxuahay khawaarijta la tilmaamay ah aanan aaminsanayn waa cadowgooda iyo maxaanku ara inta ay rabaan inay kucaan marka sidaas daraaddeed kuwa ajnabiga ahee ku dhex jiraahe ka hadli mayno wax naga dhaxeeya haba yaraatee ma jirto xataa haddii ay sheeganaan muslimiin muslimiintu dhulal iyo dalaalay kala leedahay maanta maan joogno in maxaanku idhahda cahdigii weynaay oo muslimiinta dhan hal dowlad ay hoos joogeen ma joogno kala dowladaa la noqday maalinteeda allah na gaarsiiyo laakiin muslimiinta soomaalida ah ayaa iskala dalkan wixii ka soo haro waa ajnebi ajnebiga sidaan u dhaqmaynaahe kuwaan leenahay dalkeenna soo degeen viise lagama rabo hanti waa yeelo karaan waa nala nool yihiin dalka waa maalgasho karaan xuquuqda soomaaliga ee mucaamalada qofka soomaaliga uu leeyahay ayay yeelan karaan ayagoo ajnabi ah kuwaan leenahay shuruucdaana ay ku joogi karaan dalka kuwaan leenahay dalkeenna ma imaan karaanba maba soo geli karaanba mucaamila adduunyaa la yidhaha kaasi waa sidaas aan muxuu ahay u wada dhaqno xeeradahooda marka jahawareerka ah oo ummadda inay jahawareeriyaan qabaa'ilka inay isku diraan maamulka iyo dowladnimada inay been ka sheegaan markaasaa marka maxaa dhacaya dad badan oo dadkeenna oo aan shabaab ahayn oo caqiidada shabaab iyo iyo khawaarij iyo waxay aaminsan yihiin aan la aaminsanayn ayaa laakiin u adeegaya ooda qaadis iyo jiidis waa isla gurugeyn wixii shabaab uu rabay dowladdu inay daciifto hadday mid maamul goboleed tahay iyo hadday mid federaal tahayba inay daciifto in buuq ku furmo inay ka mashquulsho shabaabka ay ku jeesato muxuu ahay howlo kale ay u jeesato iyo maxaanku idhahdaaye yaana haysta arka naga fuji ay ku mashquulsho waxa ay rabaan waay marka qof kastaahi oo maamulka waa run maamulkeenna dowladnimadaa ducfii waa qabaa waxwaa ka maqan yihiin waxwaa ka dhiman yihiin wixii aan rabnay ma hayno awooddii dowladnimo u baahnayn ee dhaqaalihii dowladdu waajibaadkii dowladdu lagu lahay inay boqolkiiba boqol ma awood waa run laakiin taas cudurdaar fiican uma aha inaan shabaab fursad siino markaan isku mashquulno oo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iskugu mashquulno oo dowlad dhexe xukuumad iyo baarlamaan aan isugu mashquulno oo ciidanka amniga ee dadka la iska hor keeno oo dowlad goboleedkaa sidoo kale lagu buuqo sidoo kale baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda iyo goboladeeda iyo wixeeda buuq laga dhex abuuraahi dadka soomaaliyeedu ogaada arrintaasi waa hadaf shabaab waay shabaabaa hadaf u leh waa la kala ra'yi duwanaa karaa tabasha waa jiri kartaa si aan isugu sheegnay leedahay meel laisugu sheegay leedahay nidaam dowladeedaan dhisou hayna tabashooyinka jiro hay-adaha dowladda dhexdooda in lagu sheego waayo mas-uuliyiintu inay hay-adaha dowladda dhexdooda ku xalliyaan waayo laakiin haddaan midna xagga istaago oo mid shir ku qabsado hotel hebel oo mid idaacadda soo istaago ka qayle oo mid dal daris jiiraanaan u duula xaggaasaanba ku shiraynaao waaba ka baxna dalkii la yidhaahdo walaalayaal waxaasi nama saacidayaan manana xalinayaan xal haddaad ka jarinaysana xal kuma jiro ma jiro aan isla hadalno institutionska dowladnimada dhexdeeda aan iskula hadalno baarlamaanaan leenahay xukuumadaan leenahay oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba leh mid kastana ninka qaylinayo nimaad soo dirsatayoo wakiilkaa ahood soo doorataa kuu jooga reer hebel haddaad tahay mid reer hebel ahaa jooga jamaaca hebel iyo koox kale haddaad tahay mid kooxdaas ahaa ku jira baarlamaan hadday tahay iyo xukuumad hadday tahay waa dhex fadhiya midka aad shalay ilaa ilaa kan hala doorto eh, xildhibaan ha laga dhigo ilaa ilaa maa wasiirna la siiyo wasiirkaan aad la ayaa jooga maxaa ku barbarmarinayo waxaan rabaa dadka soomaalida inay inta intibaahaan ay kor u kacaan ay arkaan waxaasi hadafka ugu dambeeyaah inaan isku mashquulno oo aan shabaab ka mashquulno unbay dhalay wax xal keeni mayso waxaad tabanaysaa kuma xalismayaan idaacadda inaad ka qaylisaahay xal kuma imaanayo dalkan ka baxay dibaddaan kusoo shirayaa inaad tidhaa xal kuma imaanayo wax inaad qabto oo tabasho aad qabi kartahay waa xaq laguma diidana bas sidee loo xallinayaa sidee loo muxuu ah wajahayaa taas un waaye walaalayaal aan u wajahno si dhiiranaan leh kalsooni leh oo aad isku kalsoon tahay waa lagaa qancinaa ama waa lagu qancinaa labada unbay mid noqonaysaa laakiin yaanan waxayn intaa kadib dagaalkaas iyo dib u dalka waa socotaa halkanna waa soo socotaa way imaanaysaa ilaah idankiis meelna waa la saarayaa nimankaasi mustaqbalka dhow inaan ka adagnahay ka xoog badannahay ka xoolo badannahay ka diin badannahay kulli waa muujinay waana dadka soomaaliyeed waa ku qanceen ilaahay inagsi dadka reer jubbaland dagaalka hadda ay ku jiraan ha xoojiyeen ha wadeen midka weynuun annaga u imaan doonn ha u diyaar garoobeen nimanka nimanka aan dadka iyo dalka iyo diinta aan ka xorayno waa dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladda aan ku dhaaranay cadawaa haysto cadowga aan ka qaadno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan oo khuseeya xaaladda guud ee dalka iyo qorshayaasha dagaalka dhanka al-shabaab uu sheegay wajiga labaad laga bilaabi doono deegaanada jubbaland dhinaca kalena waxa uu bogaadiyey madaxweynuhu howlgallo saacadii lasoo dhaafay ciidamada jubbaland ay ka sameeyeen deegaano kamid ah ee eh, maamulka kuwaasoo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab waa kan madaxweynaha hoosna arrintaa ka hadlay bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, maanta waxaa noo soo gabagabowday booqashadii gaabneed ee aan ku nimaday dowlad goboleedka jubbaland eh, dadka reer jubbaland iyo mas-uuliyiintooda madaxdooda dhammaan waxaan uga mahad celinana soo dhoweyntii eh, intaa kadib degaanka dowlad goboleedka jubbaland caasimada kumeel gaarka ah exmaayo waxaan kusoo aragnay runtii wax aada iyo aada loogu farxa horumar badan ka muuqdo haddii ay tahay xagga dib u dhiska iyo haddii ay tahay dib u xoreynta waxaan aada iyo aada u hambalyaynaya u bogaadinayaa ciidamada qalabka sida haddii ay yihiin kuwa federaalka ah, haddii yihiin kuwa dowlad goboleedka intaba daraawiishta jubbaland ciidanka madaxtooyada jubbaland iyo ciidamada danab iyo ciidamada sn ee halkan jooga xoogga dalka soomaaliyeed intaba shaqo aada iyo aada iyo aada u weyn oo ay ugu dambeysay shalay oo jimco jimcaheedu halkan joognay howlgalladii ay galeen iyadoo ay jimco tahay howlgalladii ay galeen iyo guulihii ay kasoo gaareen iyo dhulkii ay shalay ay tageen yacni degaankan dib xoreynta si fiican ayay uga socotaa waa degaan runtii dadkiisuna isu tashadeen inay hore u socdaan waan bogaadinayaa waan waxbaryeynayaa dadka reer jubbaland iyo mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda intaba sida hadda ay wax ku wadaan iyo dadaalada ay wadaan haddii ay sii wadaanna ilaahay idankiis mar aan dheerayn deegaankan khawaarijta waa ka madax banaanaanaya dowladda federaalk ee soomaaliyana qaybtaas ay hadda uga jirto dadaalka ka socda degaankan way sii xoojinaysaa wayna sii kordhinaysaa haddii allayira halkan waxaa jooga ciidamo iyo eh, mxuu ahaay eh, xeryo tababar oo la diyaariyey oo runkii ciidamadii ka soo baxayna ay aada iyo aada howlgalladooda iyo waxqabadkooda loogu bogay ambadiyaan leeyahay muxuu ahaay dowladda eh, jubbaland iyo hawsha ay qabatay iyo dadka reer jubbaland sida ay heeganku ugu yihiin intaba ka ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa eh, in guul ay kusoo dhammaato howlgallada deegaanka socda eh, booqashadeenana booqasho guuleed ayay ahayd waxaan soo dhagax dhignay wadooyin cusub waxaan soo booqanay meelo kala duwan dadka reer jubbalandna waan la hadalnay iyo dadka soomaaliyeedba halkan intaan joogay wanaaggaas waxaan rajaynaynaa in uu meelo badanna looga daysado iyaguna ay hore usii socdaan haddii allayirah aada iyo aada ayaa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo isna mar kale ka hadlayay arrimaha howlgallada ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen ka mid ah deegaanada jubbaland eh, markaana haddii aynu muqdisho usoo noqonno wadayaasha mootobajaajka ayaa weli waxay sheegeen marka inay cabasho ka yihiin hay-adaha amniga iyo sidoo kale in weli maamulka gobolka banaadir aysan xalin tabashadooda xilli shalay warbaahinta lagu baahiyay in markaa xal laga gaaray khilaaf ka dhex taagnaa bajaajleyada oo qorsheynayeen marka ay dibadbaxyo dhigaan xubno kamid a ah ayaa kayana la hadlay waxayna weli sheegeen inay qorshahoodu yahay inay sameeyaan dibadbaxyadii ay qorsheeyeen dadkii la kulmay maamulka gobolka banaadirna aysan iyagu matarin bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay cali saciid yuusuf maxamedku magac dheer sadeere halkan waxaan rabaa saaka inaan uga hadlo arrimo baryahan soo socday dilka bajaajleyda magaalada aada ugu farabatay annagu awalba dhib barnaamij ka qabnay oo dowladu tagrifo badan gobo waliba dowladayana gobolka banaadir siqaas hadiina la dilayo hadiina la dhibaateeya siqaas gobolka banaadir arrintaas u saamaysay waxaan rabaa halkan uga hadlo daraad intii ka horreysay iyo baryihii soo socdoo dhan bajaajyaa laiska dilayey hadii dhalinyaradu inta isdhaaan soo banaanbax ay arintaas inay ka dhiidiyaan isku dayaan kuwo kale naga dhaawacnaaye waxaan rabaa alcumuum waxaa bajaajilihii ku ballantay maalinta sabdiga inay banaanbax uu dhaco banaanbaxi isku dayda inay xagaldaaciso dowladda gobolka banaadir rag ka tirsan ayaa shala waxay isku dayeen inay arrinkaas baajiyaan iyagoo u wakiilinayo qolooyin ay ku sheegeen inay kamid yihiin iskaashitooyinka bajaajka iskaashitadii bajaajkana cidla hadashay ma jirin nama matelin nimankaasi waxaa laisugu yiri meesha la yiraahdo waxaan laisugu yiri meeshan la yiraahdo bason iyagoo bajaajyadu ku qasbayay inay istaagaan halkan oo ay lacag qaataan oo warkay usoo jeedinay qaataa taasoo ay ugu dhiidhinayeen inay ku joojiyaan banaanbax marka waxaan rabaa inaan bajaajyada u sheego nimankii shalay gobolka banaadir ay meeshaas keeneen ama u hadlaayo magac bajaajyada kuma aysan hadlayn waxay u badnaayeen niman ganacsata iyo niman lacaga soo qaatay oo dana gaara fulinaaye marka waxaan rabaa saaka inaan ogeysiyo mujaadilay in banaanbixi dhici doono si nabdoona noogu dhici doono una socono danta aan leenahay oo ah inaan xirnimo iyo aan gaarno freedom xirnimo aan gaarno dilkana laga daayo maaragtay gobolka banaadir dhibaatooyinka unugaan laga daayo canshuurta bilaaxadhaafka ah oo qolka tirada iska socotana laga daayo buuggan iyo aan la cusboonaysiin karno tobanka dala dhexda fadhiisana laga daayo dhibaatooyin aad fara badan naba ku haya taasaan rabnaa marka inaan berito saaka aan uga banaan baxda banaan bixin insha allah hadii la raalika marka eh, adinka haddii aad tihiin iskaashatada eh, beedlida ma jirtaa ilaa iyo haatan cid si gaara ah in lasoo xiriirta oo barnaamijkan idinkala hadasha ma jirto ma jirto maba loo baahnaba in la raadiyo iskaashatooyinka in la raadiyo dadkii arrinkan ehelka u ah, in la raadiyo dad diyaarah ma jirto meeshaan waxaa ku horboodaya nin agaasimo ah oo qaybta cansuuraha jooga ayaa ku horboodaya ninkaasaa wuxuu rabaa inuu maaragtay bajaajlii dhibaatada ay qabto ilaa toddobiiyo toban sanoo halkaan fadhiyaa toddobiiyo tobankaan sanoo bajaajlii dhibka ay qabto hal maalin uma uysan soo istaagin hal mar waxbuu qamanqaan bajaajlii baad ogtihiinoo qaraxi dhaca ayaga ku dhinta haddii dhib dhaco ayaga ugu horeeya maaragtay saas iyadoo ay jirto ayaan cid ugu garaawda iyo cid wax u qabata iyo cid wax u samaysa midna aysan jirin ayaa weliba waxaa loogu sii darayaa haddana masiirkooda in la lumiyo oo dad meelaha laga soo qabtay iyo dad ganacsataa dana gaara laga leeyay jidka lasoo istaajiilayana waa iskaashatadii bajaajka oo booliska iyo gobolka iyo dowladii lagu andhasaaxaday marka eh, banaanbixiina saake halka u ka dhacayaa banaanbixina wuxuu ka dhacayaa guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan meelahan isugu imaan doono waa lambar afar waatanka waa haddii ilahay ku ahaado meesha layaraa dirjirka dahsoon magaalada intiisa badan halboogayaasheeda ayaa isugu imaanaynaa annagoo si doon u banaanbixi doona dhibaata aysan dhici doonin qof wax tuurayay usan lagu jiri doonin ilaa dhibaatay banaan dhex naqdoon oo cabasho ah oo aan uga cabanayno gobolka banaadir dhibaatada ay nagu hayso ayaan dhigi doonaa saaka hadii la heraalgaa mid ka mid a ah wadayaasha mootobajaajka oo markaa cabasho ka muujinayay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir oo ay sheegeen in markaa canshuur xadaaf laga qaado sidoo kalena aan waxba laga qaban cabashadooda iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta badan hay amniga barnaamijka olaad degeysanaysaan keenana oad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka walaad degeysanaysaan idaacadda kulmiin oad nagala socotaan saaxiibayaale xildhibaanada labada gole gaar ahaan guddoonadu waxay markaa soo saareen guddiyo loo magacaabay inay ka shaqeyn doonaan sida la sheegay madax kabedelka iyo dib ueegista arrimaha dastuurka si gaar ah ee mudaxireedka iyadoo markaa xubno badan oo siyaasiyiinan ay qabaan in qorshuuu yahay in la ballaariyo ama la kordhiyo hay-adaha dowladda mudaxiroodkooda baarlamaanka iyo xukuumadda oo markaa la qorsheen in shan sano laga dhigo arinta oo marka ay walaac ka muujinayaan xubno badan oo ku jira golayaasha dowladda oo markaa ay kamid yihiin siyaasiyiin xildhibaan maxamed cumar dalxa oo kamid ah xildhibaanadii baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya ayaan ka weydiiyey arinta iyo sidoo kale waxa ay markaa soo kordhin karto iyo marxaladda ay kusoo aadeen bismillahi raxmaan raxiim gurmibadka hore waa joogaan dalka iyo dibadiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markasa ah ila dalkaanodiiyo wixii barobaalah ragay ama artay iyo sila wixii ama colaad ama qalalaaso ama artayma ilaahayna ka rajeena aynu noogu beedelo deganaansho iyo horumar taasi markaa ka imaado hortaa sidiisa dalka guuda oo dowlalu yahay oo heshiis u yahay waa dastuurka dastuurkana wax kabediridiisa iyo wax ku daridiisa eh, waxaa iskale maartay golaha yaasha baarlamanka ku yiraahdo marka eh, xukuumadana baws oo iyadana ka kato marka haddii eh, wax baarlamanka maartay golaha ah, sidoo kale ay yihiin waxaa loo labo in wax bedelo ama waxaa doonaya in lagu kordhiyo de waa wax ay ku xiran tahay welibana waxaa loo baahanyahay in heshiis lagu ahaado waxay heshiis lagu yahay tirad ma aha laakiin waxaa iyadoo weli mudaxireedkii dowladdu uusan basana jirsan in haatan laga fikero muddo kordhin iyo in wax laga bedelo dastuurka ayada laftirkeeda soo un maaha damac siyaasi iyo markaa dalka xaalad kala gelinaya kulmay horta muddi kororsiino iyo muddi maaragtay ee dhimis intaba waxay ku imaan karaan saarkuu sheegay waxaa heshiis lagu yahay ee dastuurka haddii ee aanan heshiis lagu ahayn ayaan ku iri waxay leedahay culayskeeda haddii lagu yahay allaabuma toban sana dhib ah oo meesha aanu arkayo qaaniyana mushkilad keliya marka aanan heshiis lagu noqon ayaa culeys maxaan kuu sheegay sabarka moodaa inay ku liidato laba lagu waxaa ka deganaa iyo ummadda waxa iyaga aanan aanan u keenay siyaasadeed ama lamid oo ah. markale dalka gudhac ku yimaada taasina keliya ayaa waxaa garo karaa haddii la rabona waa laga soo hormari karaa oo inta waa laga dhimi karaa waa hadda in markaa heshiis lagu yahay wanaasu calaa shuruudi waxaa waaye wanaasu calaa shuruudi dadkana saluuladu siduu yara waxay heshiiyaan muhiima horta in lagu heshiiyo laakiin mudada ama hala koobiya amigaa la koobinin wax aniga haddaan u arko ma jirto dhibaato laakiin waayo wax weliba lagu heshiiya waraala idil iska yahay ay tallaabada la qaadaya duweynaheed sidaa og tahay jira xubno xukuumadda ku jira jira xildhibaanaha jira ogolayaasha ku jira oo iyagu shalay diidanaa in markaa la kordhiyo mudaxireedka dowladda baarlamaanku muddo ka rorsado xafiisyada lasii joogo iyadoo waqtigu dhamaaday marka shalay dadkii diidanaa xubno kamid ah maanta lagu eedeynaya inay u ololeynayaan in markaa ay ka shaqeeyaan barliamenty ama dastuurka wax laga bedelo oo madaxilaadka wax lagu kordhiyo marka ayada laftirkeedu miyaanan ahayn eh, la jiifyaanana banaan la joojiyaana banaan koritaanka siyaasigu ayadu ma aha waxaa ayada markaasi dadka baaqi badan u yeelayaan maaragtay culays qiimayn soomaaliyeed jihaadka geeya damaciis damaciisa mar weliba isaga waa ka duwan yahay kan shacabka dadka caafiga ee dowladnimada u baahan dowladnimadu ayadu marka rabitiyada qiimaynayso waa inay la fahashaa rabitaanka shacabka haddii shacabka soomaaliyeed iyaga ay jecel yihiin dawladaasi usii shaqaysoodhaadkaatee waxayna noqonaysaa mid iyada ay noqonaysa horumarkaas noqotay barashaday noqotay iyadu abitaanka iyada waxaa loo baahan yahay ay ku howlso ama mar weliba iyada doonayso ayaga talabaday qaadayso ay taageero kaga hesho waa shacabka shacbiga hadday ayaga ay ka hesho taageero waxa iyada ay rabto inay ku tallaabsato waa midda ugu haboon siyaasiga rabitaankiisa isaga marwaliba ku xiran tahay dana gaar ah oo uu ku hanweyn yahay kaanweynta sida dowladu ayadu markay u gasho haduu rabana ayadoo qalloocan buu ku taageerayaa qalloocaas ama uu kaga hor imaanaya rabitaankiisa gaarka marka qaranka ayaa haboon in waxa laga duulaya noqdaan rabitaankana lagu salaysiiyo kan shacabka aan noqonin kan siyaasiyiin eh, ugu dambeyn iyadoo dalka xaaladan uu ku jiro oo xaalad adag shacabkii dhibaato lagu hayo meesha baarlamaanku inay meel mariyaan sharciya dalka wax qabanayo dalka xukuumadda anfacaya shacabka anfacaya ma so lagama haboonan inay xilligan kusoo beegaan mudmuddo kordhin iyo in wax laga bedelo mudaxineedka hay-adaha dowladda eh, ulmiy taa ma aragtay lama ah, dhigi karo xaalad weliba markay taa horta haboon in la fiiriyo mar hore markii dowladan dowladii ka horeysay ee eh, qarabaasto oo mudakororsiina lalahaa ayadu ujeedka eh, ayada ay soo bandhigay waxay ahay doorasho qof iyo codsi loo gaaro in fursad la siiyo doorashooyinka adoo markaas guddoomiyeena ay ahayd xaliyay ee codsatay wakti cayiman ee ku aadan hal hadday ugu badatana hal iyo xoogaa laakiin haddii markii siyaasiyiin iyagu markaa arrintaas u yimaadeen oo iyagu ay maartay koox maartay iyagoo markaa isoo habaystay la baxay magac badbaado qaran haddana muddo dhorsimay haddana halkii unbay gaartay oo hal sano iyo bar oo la sugaayay maamul goboleedyada gudiyadii oo ayaga laga sugay qaarada sagaal bilood ay iska haysteen barnaamijyadii kale ee gudi la halmaalay ee habraacyo samaynayay haddana ayadoo aaida suuriya amasi baarlaman iyo sharciga ayadona laaafa jira ayaa hal sana iyo korsiin heshay kii ka horeysay saasukii horeysana caynka marka iyaaba maaragtay aan lahayn buu maaragtay xataa muddada ayadoo aan la markaasi la dhihi kara isla waktiga ayada ee ay la rabeen inay ku ekaato kudhamaan doontaa aniga waxaan weliba aan firinaynaa waxyaabihii laga dhaxlay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya ayuu ahaa markaa aan ka horeystay arrimo ku aadan qorshayaasha golayaasha baarlamaanku ay markaa ku doonayaan in wax looga bedelo arrimaha dastuurka iyadoo markaa uu jiro guux ku aadan in la ballaarinayo ama la korinayo muddaxileedka hay-adaha dowladda barnaamijka walaad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka waala socotaan markaan dhegeystayaal hadii aynu eegno warbixinada kale ee barnaamijka mid ka mid a ah xubnaha maamula diyaarinta arrimaha ee baraha marka laga kontaroolo treenada sidoo kalena ay soo baakintaan xiliyada ay shaqooyinkoodu dhammaadaan waxaa lagu eedeeyay in marka uu qeyb ka ahaa kulug yeelashada shil tareen oo markaa ka dhacay qeybo kamid ah dalka griiga kaasi oo sababay dhimashada toddobaiyo konton ruux kubanaan kun oo ruux oo griig ah ayaa waxay markaa isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee dalka tan iyo talaadadii waxayna dalbanayaan in dowladdu ay baaritaan ku sameyso maxkamad lasoo taago shakhsiyaad lagu eedeeyey inay qeyb ka ahaayeen eh, shil tareen oo markaa ka dhacay qeybo kamid a ah dalkaas kadib markii ay laba tareen uu ka qaldamay khadka ay ku wada xiriiraan sidoo kalena ay markaa isku dhaceen dowladdu waxay sheegtay in tallaabooyn ay qaadi doonto maxkamadna lasoo taagi doono shakhsiyaadka lagu eedeynayo inay markaa kulig leeyihiin shacabku waxay arintaa ka sameeyeen gadood xoog leh iyagoo markaa dowladda ku eedeeyana ku fashilantay inay maamusho wax ka qabato qadadka tareenada lagu hago iyo maamulkoodaba sagaal iyo konton sano jir madax ka ahaa mid kamid a ah steeshinada ama xarumaha tareenada dalka greega oo lagu magacaabo larisa ayaa waxa uu markaa qirtay mas-uuliyadda shilkii ka dhacay talaadadii qeybo kamid a ah dalka greega oo laba treen ay isugu dhaceen iyadoo oo markaa ay isku jireen kilomitr farabadan hase ahaatee uu qaldamay khadka ayna isugu yimaadeen hal wado taasi oo keentay inay markaa isku dhacaan waxayna sababeen dhimashada dadka badan konton ruux tareenkan oo siday dad badan oo markaa kasoo noqday fasaxa dhamaadka todobaadka sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa caruur iyo haween iyo sideed ama sagaal ruux oo dhalinyaro ah waxay markaa intooda badan ka yimaadeen jaamacadda aristotol university loo yaqaano oo markaa iyagu ay xilligaa fasax kaga maqnaayeen iyadoo lix iyo labaatan ruux ay geeriyootay sagaal iyo konton kalena dhaawac ay soo gaareen ra-iisul wasaaraha griiga kiriakos mitsotkis ayaa wuxuu sheegay in isagu markaa uu ka shaqeynayo sidii dib loogu dooran lahaa balse waxa uu wajahayaa dhibaato xoog leh oo markaa ka dharatay carada shacabka ay ka qaadeen shilkan tareen ee talaadadii ka dhacay qeybo kamid ah dalka greega waxay ku eedeynayaan dowladda inay ku fashilantay inay markaa maareyso hagaajinta habmaamulka qadadka tareenada sidii markaa looga fakari lahaa wadooyinka isticmaalaan xal uhelistooda iyo in laga fakaro musiibada ka dhalan karta hadii markaa uu shil yimaado waxay isugu soo baxeen magaalada atenis ee caasimada greega iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ku yaala dalka greega iyaga oo markaa dalbanaya in dowladdu tallaabooyin qaado waxa dhacay ma ahayn shil waxay ahayd dembi ayuu yiri sofia hosbirau oo ah filosofi isagu markaa kamid a ah xubnaha aqoon-yahanada ee dalka greega wakaaladda wararka a f b ayuu markaa sidaa u sheegay ma daawan karno waxaa dhacaya tani waa dhibaato xoog leh waa musiibo bani-aadamnimo ayuu markaa hadalkiisa hadalkiisaasi raaciyay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afariyo labaatankii saacee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo deeqa maxamuud maxamed aan ku horeynaya dhinaca hadalheynta cabdirashiidow saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada aada loogu hadalhayay ciidamo gurmud u ah xoogaga sool iyo cayn kana tirsan puntland balse u abaabulan habbeeleed ayaa gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mas-uuliyiin kala duwan iyo saraakiil ciidan ayaa kusoo dhoweeyey ciidamada magaalada laascaanood iyaga oo saacadaha soo socda tegi doona furmaha dagaalka ee duleedka magaalada xaalada magaalada laascaanood ayaa saaka degan balse markasta dagaal la filan karo maadaama weli ay duleedka magaalada isku horfadhiyaan dhinacyadii dagaalamayay waayo deeqay waa mahadsan tahay hadalheynta kala jirta waxaynu eegeynaa dhanka ciyaaraha horyaalka bremeliga ayaa meel fiican maraya iyadoona kooxda kubada cagta manchester city waxay la ciyaari doonta kooxda kubada cagta newcastle kulanka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa kulankaas iyadoona kooxda kubada cagta manchester city ay doonayso in markaa kulanka ay badiyaan si kaabiga ugu qabtaan kooxda kubada cagta arsenal arsenal hadda shan dhibcood ayay horyaalka ku hogaaminayaan laakiin koox kubadda cagta mancity haddii ay badiyaan waxay ka dhigan tahay in markaa eh, dabcan laba dhibcood ay usoo jirsan doonaan kooxda kubadda cagta the ganris mancity konton shan dhibcood ayay leedahay iyaduna garoonkooda itixad stadium ay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta newcastle united waynu arki doonaa tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city bebo gordiola ee waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta newcastle ay tahay koox aad aad u adag marka wuxuu leeyahay newcastle waa mid ka mid a ah kooxaha ugu adag sanadkana wax badan ayay sameynayaan ayuu leeyahay dhanka kalena haddaynu eegno waxaa isha lagu hayaa in eh, dabcan maanta la ceeriin karayo tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea ninka tirahdo garahan botter waxaa leeyahy garahan botter haddii uu natiijo xun eh, kala kulmo kooxda kubadda cagta newcastle gebi ahaanba waa laga ceeriin karaya ama waa la burin karayaa eh, caawa lixda maqrinimo chelsea waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta leeds united marka kulankaa muhiim uu yahay garahan botter mustaqbalkiisii ayaanu ku xiran tahay marka haddii laga badiyo iyo haddii xataa barbadhac ay la galaan kooxda kubadda cagta chelsea ninkaa shaqadiisa ayuu weynayaa sida uu qorayo ee waryaha lagu magacaabo fabrizio romano marka chelsea staffo bridge ay kusoo dhaweyn doonta koox kubadda cagta leeds united waa mid ka mid ah kulmada horyaalka bermaliga caawayaan ah hogaamiyaasha horyaalka bermaligana arsenal waxay la ciyaari doonaan koox kubadda cagta barmouth waa mid kamid a ah kulmada xiisaha badan jira iyadoona hadaleynta inta aynu kusoo gabagabeynayno markan dhanka weliba qormooyinka ah waayahay cabdirashidow waad mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankayga waa sheeko cajiib ah oo xigmad badan beri ayaa waxaa jiray nin caaqil ah oo aad u xigmad badan kaas oo dadka ay ugu imaan jireen meel walba si ay u weydiiyaan talo ninkii waxa uu ku daalay dadka markasta usoo gudbisanaya cabashada joogtada ah maalinkii dambe ayaa waxa uu sameeyey inuu dhammaantood isugu yeero markii ay dhammaantood isugu yimaadeen ayuu ninkii caaqilka ahaa oga sheekeeyay sheeko aad u shactiro badan dhammaantood ayaana qoslay cabbaar markii la joogay ayuu haddana isla sheekadii ku celiyey xoogaa dadkii kamida ayaa qoslay haddana xoogaa kadib ayuu mar saddexaad isla sheekadii ku celiyey balse markaan cidna ma qoslin intaas kadib ayaa waxaa dhoola caddeeyey ninkii caaqilka ahaa waxa uuna ku dhahay waxaad diideen inaad hal sheeko oo iska kaftan ah aad ku qososhaan mar labo iyo ka badanba sidee naftiina ugu ogolaateen in hal dhibaato aad mar walba ka murugootaan oo aad sheegsheegtaan qormadan ayaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala xaliimo garaad waayahay ugu dambeyntiina haddii aan eega qurmada dhankeyga waa sheeko cajiib ah waxaa lagu bilaabay sidatan tan saara maxamed waa gabar u dhalatay dalka masar waxayna caan ka tahay barta tigtoga waxa uu xiriir jaceyl kala dhexeeyay wiil lagu magacaabo mustafa labaduba waa ay wada socdeen waxayna saarnaayeen gaari waxaa soo weeraray burcad kadibna iyadii ayaa isku dhigtay xabadihii iyadoo islahayd badbaadi mustafa laakiin labadooda dhaawacyo ayaa soo gaaray gabadhii madaxa ayaa xabad kaga dhacday aragiina sidaa ayay ku weysay mustafa ayaa ka kacay dhaawac soo gaaray oo yara arinta naxdinta leh ayaa ahayd in arinta naxdinta ahayd ayaa waxa ay tahay in mustafa uu yidhi gabar araga naafo ka ah nolol inaad la wadaaga dooni maayo oo uu ula jeeday gabadhii badbaadisay saara maxamed saara ayaa iyadana tiri dhaawaca ay soo gaaray waxa iga xanuun badan hadalkii uu dhahay qofkii aan dunida ugu jeclaa oo aan islahaa wax weliba uu kula qaybsanayaa laakiin waxay leedahay wax walbo way dhaceen iyadoona baraha bulshada arintan aad iy aad looga hadalhayo iyadoona sheekadaas sida lagu soo gabagabay waxaynu soo xignay qof baraha bulshada kasoo kale ismaaciil bulo xubinteenu an xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqlisiin oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaale ee warbixinada kale ee barnaamijkadeenu si aan baqaadnana dowladda cambodia waxay ku eedeysay dalalka reer galbeedku inay markaa fargelin ku hayaan xukuumadda cambodia sidoo kalena ay markaa walaac ka muujineyso marka la eego fargelinta ay ku hayaan dalalka reer galbeedka diblomaasiyiintooda siyaasadda arrimaha gudaha ee dowladda cambodia iyagoo sidoo kale walaacay ka muujiyeen wasaaradaha arrimaha dibadda dalalka reer galbeedku iyo safaaradaha caalamiguba ah arrimaha ku aadan xiritaanka talaadana jirka mucaaradka ah ee lagu magacaabo eh, kim sokha kaasi oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaridka oo lagu eedeeyay markaa sababaha loo xiray inay tahay inuu markaa ku lug yeeshay faraal musuq maasuqa ah, hase ahaatee dalalka reer galbeedku ay ku doodayaan in ninkan xiristiisu ay tahay arrin siyaasadeysan master kim sokha ayaa waxa uu ahaa ninkii markaa aasaasay xisbiga mucaaradka cambodia ee magaciisa soo gaabiyo c n r b waxaa lagu helay inuu qeyb ka ahaa qorsheyaal markaa ay kamid ahaayeen wax isdabamarin iyo sidoo kale xatooyo xoolo dadweyne iyadoo markaa eh, wasaaradaha arrimaha dibadda dalalka reer galbeedku ay ku doodayaan in arinta loo xiro ninkan ay tahay arrin siyaasadeed ra-iisul wasaaraha cambodia hansen ayaa isagu waxa uu markaa amray in ninka la xiro baaritaanna lagu sameeyo inkastoo master ken sonkha hogaamiyaha xisbiga mucaaradka cambodia uu arintani beeniyey haddana waxa ay markaa ku doodeysaa xukuumadda cambodia gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ee ninkani uu yahay dambiile sidoo kalena siyaasadda arrimaha gudaha ay yihiin kuwa u madax bannaan wax kaqabashadeedana iyo xalkeedana ay iyagu leeyihiin qaramada midoobay midooda yurub canada faransiiska australia ingiriiska iyo dhammaan xubno kale oo reer galbeedka ah ayaa waxa ay walaaca ka muujiyeen xiritaanka iyo xabsiga ninkan la geliyey hogaamiyaha mucaaradka kim soka iyagoo markaa sheegay in arinteeni ay wiiqayso waxay ugu yeereen nidaamka dimuqraadiyadda waxay ku eedeeyeen xisbiga talada haya ee hogaamiyo hinsen ra-isul wasaaraha cambodia oo shan sano loo doortay inuu markaa xukuumadda uu sii joogi doono xafiiska waxay sheegeen in looga baahan yahay inuu hogaansamo sharciga hay-adaha qaramada doobe ee human rights iyo hay-ado kale oo arrimaha qulisaanka ayaa ka hadlay dhacdadan waxay sheegeen inay markaa ku eedeynayaan eh, xubnaha dowladda ku jira ee xukuumadda cambodia xiritaanka sharci darada ay u geysteen hogaamiyihii mucaaradka waddanka kensooka waxa uu qeyb ka ahaa arrimo badan oo markaa khuseeya arrimaha ku aadan dalkaasi iyo siyaasadiisa ma ahayn in mid loo maray sifa sharci ah ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay hay-adda cuqulsaanka qaramada midoobey ee human rights walow xubno kale ay ku doodayaan in xiritaanka ninkani ay ahayd arrin saxa ah oo dowladdu ay markaa tallaabo sax u qaaday dhinaca kale israel weli waxay wadaa dhibaateynta dadka rayidka ah iyadoo markaa lasoo warinayo in weli ciidamada israel ay qafaal ka wadaan qeybo kamid ah marka la eego dadka falastiiniyiinta dhulka ay xog ee dahanta galbeed iyadoo lasoo wariyey in markii uu sanadkan bilaawday ilaa haatanna boqolaal ruux oo falastiiniyiin ay direen ciidamada israael iyadoo ilaa haatan aan la qaadin wax tallaabo ah oo lagu xakameynayo dhibaateynta dadka rayidka ah ee israel ay ku haysto falastiiniyiinta waxaana sidoo kale lasoo wariyey barakicin xoog leh iyo deegaamiinta sharci darada ah oo dadka israa'iiliyiinta la dejinayo dhulalka laga kiciyey lagana burburiyey dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta walow dhowr mar ay isku dayeen iyaguna isdifaacaan haddana waxaa loo adeegsaday rasaas arrinta oo keentay in dad badan ay dhintaan kuwa badan ay dhaawacmaan dadka falastiiniyiinta dhulkoodana markaa muddo sanado badan ay xoog ku haysato israael dhinaca kalena waxaa lasoo wariyey roobab dabeelo wata iyana inay markaa ka deen e, qeybo kamid a ah koonfurta dalka mareykanka ayna sababeen dhimashada sagaal ruux iyadoo oo markaa ay go-een adeegyadii aasaasiga ah si gaara korontadii iyo adeegyadii kale kadib markii dabeylo iyo sidoo kale daadad xoogle ay ku rogmadeen qeybo kamid ah koonfurta dalka mareykanka sida ay dowladdu sheegtay hay-adda cimilada u qaabilsan dalka mareykanka waxay sheegeen in dabeel xoogle markaa ay ku dhufatay qeybo mid ah koonfurta dalkaasi mareykanka saacadii lasoo dhaafay gaar ahaan qeybaha koonfureed iyo qeybaha waqooyi ee wadanka waa waqooyi bari ayna markaas sababeen in ay dhibaato ka dhalato dhimashada sagaal ruuxna la xaqiijiyay ilaa haatan waxaa lasii saadaarinayaa hay-adda cimilada mareykanku siday sheegeen in laga cabsi qabo robab kale iyo dabeylo kale inay markaas sii jiri karaan oo sababi karaa qeybo badan oo kamid a ah gobolada dhaca koonfur bari ee eh, majigan iyo gobolka kale ee new york state iyo gobolada kale ee bartamaha ku yaala iyo koonfurta ay markaa wajahi karaan roobab xoog leh saacadaha soo socda iyo dabeelo taa oo dowladda ay sheegtay in loo baahan in laga gaashaanto barnaamijka walaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan saaxiibyaal qaybihii dambe ee barnaamijka walaad degeysanaysaan markaan waxaad ku dhawaataan xubintii kalaban waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi xaddi mala jacaylow intaan xiiqay taladaaye inkastoon xarbiyo meel unbaad xagal ka daacdaaye waana xeelad aad leedaho waan xasuusnahay intaad xawda goysaa ka badan xaadda oogada barna waa ka soo xayan la'yin xaba warkaagiiye adigoo xanuunkaas le oo kuman xabaalgeeyi inaan kaa xoroobaa hadday ila xaraaraatay anaa xarigga kuu soo galiya xir iyo laambayre xubbigii kalgacal iyo midaan xaajo garanaynin hadba ii xayaysay ilan xaasad baa tahay warcanayso waxaan maqli jiray inta gabar xishoodliya wiil xariira kugu maqan xaadda way ka badatay aqirow xaggee baad naga xigtaa xaggee naga xigtaa maynleta adigoo hamaansatay hindhoojaysa halisku gobodoy leerileybikoo higde aryamadeeyow anna waxaan maqli jira xaq miya xeer miya xaq miya xeer miya ma xishood la'aanba ma islaanka xoogba anoon xiisa ku qabin igu xiratay faraaqe war kalamaanay xaajadu dhan kaley ka xanniman tahay dhan kalaad u socotaa ayay dhigalaay wax maqal yadheegi jari war waxaa socday iyo cidda ka dambayda haddaad taqaan waa fiican tahay waxaan la yaabanahay anugu cidda beegsanaysa dhallinyarada bajaajta cidda bannaanbaxa degdeggaa ah abaabusha markii mid la dilo cidda makarofanka soo diyaarisa isla markiiba cidda saxaafadda wargelisa isla daqiiqad marka xaajooyinkaa markaan isu geeyo waxaa ii soo baxay howl la wada qabtay inay tahay warsabankii suuqa siinaa lagu riday iyo dhashiikihii loogu daray shil dhacay inay ka weynaayeen wayska cadda baroortii orgiga ka weynoo ariga weer baa ku jira miyaadna leedihiin war meelilisku haysan magoradaasana namayba kaalay nimantii waa amniga ay ku fashilantay raadiyaalku guri jiraan inagogolo fidsadoo hayaan madeeyow tiitiinkii la taalaashaya soo taagan waa tabtii hore tiitiinkii la taalaashaya soo taagan waa tabtii hore tiiting ino tilaalaana timirku sugu hayaana tallaahi mataabada hayaan war waxaa kaloo hore loo yidhi xero bahal ku jira xoolo kuma dhaqmaan war waxaa kaloo la yidhi ariga weerku ha xukuma xargaha maqasha uga fura xeryaha oodda uga roga haliska lahoobadoy maaha ahay taas war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo daqli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duhurkii bulshooy dabka lala dhace daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa war dhallinyarada bajaajda ku shaqaystaa malaha inay dalka ka tahriibaan baa la rabaa aryaadaha qayladhaanti beryahaan socotay dilka dhallinyarada bajaajka abaabulka iyo kicinta dhallinyarada hmm. shirarka beelaha waxaasoo dhan mugga aan isu geeya waxaa iiga soo baxay dawladdu dagaalka shabaab heeska dayso habarteeday ka tahay war madaxweyne xasan sheikh waxaa la yidhi kismaayow kula shirayaa layidhi madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigaashii iyo golihii wasiirada iyo baarlamaankii dhammaan maamulkii jubbaland oo dhan macalodayaasha dhaqankana waa la kulmaa la yidhi xaaladda gedo sida aad rabtiin in loo xalliyo halkan soo dhigowna yidhiyaa la yidhi gedo inuu aadi doono iyo inuu gobol kale u sii gudbi doonana lama oga war garbahareeye kismaayo rag is-aamino iskhayaanayo ishura sugtayn miya war hargeysyonay laasaanoodba ma suraayan war soomaaliyo dhan ishurimaysa way soogayn danteed aryadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi huu waxaa is og aabaal ku dheel iyo intow ka gaalay eed waxaa is og aabaal ku dheel iyo intow ka gaalay eed war kalamaanay war ma haysiine mootada bajaajka layidhaha afar kun oo kunoo ay joogtaa qoriga aakaha layidhahna laba kun kunoo dollaruu joogaa balaadba aryaa axmedow mootadu hadday afar kun joogto ninkan ah ka kahalamada kun jooga wata ee halka doolar dariiqa u taagana dadka ku dilaya xoow yahay wargolaha wasiiradu waxay dhaheen askari dambaba baluuda dariiq lama istaajin karo askartii ka dambaysa dililka bajaajna cadaaladan horgeynaynaa horta ciidanka dawladda inta balwadale iyo intaan balwadda lahayn yaa badan inta wanagka sbiidka iyo laadhuuga dheesha marka lagu daro inta balwadda lahaa badan wargooyin anugu ciidanka waxaan odhan lahaa dirayskaad xidhantiin iyo dabkaad wadataan ee deegta aad ku sidaan dawladdii idin siisay danta ay ka lahayd waa diinta iyo dalkii iyo shacabkoo la difaaco duqaydiiyo carruurtiyo maatadoo la daryeela aadna loogu dadaalo ee dadkiinna jeclaada daacadoogu adeega disbiliinna lahaada askarigii qof dilaanayni uun ka dambaynoo deg deg loogu qisaasoo diya aan laga qaadan go'aankii dowladdeenniyo waa digreeta bayaanoyn cidna diidi karayn iyo digniintii u dambaysay daaranka qaadan oo dhegihiisa daboosho kibir ka tuuro dembigaa ku dhacana eh. allaw yaay damiintiyo shalay baa u dambaynay warkalamaanay war ma haysiine eh. laascaanood labadan beri waa xasiloontaha layidhi meeyarkii magaaladuna wuxuu ka warbixiyey eh. dagaalkii dhacay khasaarihii ka soo gaaray magaalada laba boqol oo qof dad ka badani waa ku dhinteen buu yidhi dhaawacana lix boqoluu ku sheegay laba boqol oo kun oo qoys dad gaarayaana waa ka barakacay buu yidhi goobihii caafimaad caafimaadka iyo korontada iyo biyaha iyo meelihii la midkahaana waa la burburiyuu yidhi ganacsigii iyo guryihii magaaladuna inta badan waa burbureen buu yidhi hadda anuu tirada waa ka qaldayaay meeyarku qoraal u diyaarsan buu akhriyey war wixii dhacay waa dhaceen hadda intaasa lagu ekeeyo ma lagu heshiiye mase waa laysku nasanayaa kollayba waxaan hubaa dagaal sokeeya inaan cidna ka faa'iidey anna waxaan hubaa qof wax soomaaliya inuusan xabad ku talinayn war shabaab waa lama huraanoo xal kalaa laga waayey laakiin mid kaloo soomaali dhexdeeda in lagu taliya maaha wargeega ma aalin oday hoobiga weligii laisku hurgufaayo magaalada dhatiye ayka tali war mar hore cadhadheera ku dhihin muqdisho hormarkeeda lama ogola dad cadow ahana ka soo hor jeeda war muyaadan maqal aduguba kuwaas waa adinka wallaahi waa adinka war waxaan garan waayey dadka amni darada muqdisho ka wada iyo ciidanka amnigaee jooga yaa badan war cabdiraxmaan cabdishakuur hadda ka hor wuxuu yidhi markaan arkay sarkaal guri dabaqa ka dhisanaya eelboorka agtiisa ayaan amniga muqdisho su'aal geliyey war sarkaalka noon shalka to diiday war sarkaalka mushaarkiisa iyo gunnadiisa dabaq la iska daaya cariishna ah. laguma dhisi karo marka shaqa leexsan bay wadaan miya amni darada maxaa keenay waa shaqada leexsan hadde idhiib miya idhiib ah war idhiib dabaq laguma dhisi karee soo ruji weeye tani war kalamaanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yidhi waxaad leedahay cadow badan oo guushaada dhibsado jabkaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahaar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagardaamada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxli xilligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirkaada ayay nagaf iyo cayb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaas iyo cuqdadaas kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiirsado hirtow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladi waa iyo nacabku darbiyada ha jiiro waryaabyaabbaney yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka mini la yaabo yaasiinka xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal o ad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerada ila socodsiinaya cabditaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo Thank you. dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimaasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste maisha jooga ulaa luma dheelo dhanta luma tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeenii halkan dhisaynaad dhegihii ka tuurtee axdigii wada dhalashadeeni kuma dhaleen xawo naaska dhigeen dhabta hooyo kugu qabamiyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska dhigeen dhabta hooyo kugu qaba igadhuhu iga dhowr dhibaataada ragga laguma dheele dhibaataada ragga laguma dhele ragga laguma dhehele hayaan ku dhuurayaa weli sidaa dhowlkuyuu daahay bicdiisu hoorto laga dhansanaayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxo leh ifkacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygaay kuma dhaafi karaye dhammankaaga ruuxu lehe ifkaacagama soo dheegin dhambaalkii wadkaygaay kuma dhaafi karaye kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqon isku soo dhageeniyo dhulkaashadi macaanay dhimbil miyaanay kugu noqon soo dhageeniyo dhunka shadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawoo koo dhegeen rabtaa hooyo kugu qaba

raggaa laguma dheere igadhowr dhibaatada ragga laguma dheere ragga laguma dheere ayaa dhib weeyaan dumarkuna ma dhaafa tanku dhaadanayaa igudhega adkaate wadnayow dhakuula la taliyay dhowr goor haw dhawaaqin ruuxaan kudhegahaa nuglaanaywadnayuu dhakuulaay u laa taliyay dhowr dhawaaqin ruuxaan kudhegaha nuglaanay waxaad dihi adaa gaaraan marka ciilka lagu dhigo ku dhiibo malagii dembigii lagu dhigay waxaad dhihi adaa gaaran marka iilka lagu dhigo kudhibo maalagii dembigii lagu dhigay mayaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan gadhow

dhowr dhibaatada ragga lagu humadheele ragga lagu